bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacdu alnowc الtaasic wاlhamsuun nooca konton iyo sagaalaad almubhamaatu mubhamaadkii almubhamaat waxaa weeyaan macrifaةu man ubhima dikruhu fi اlmatni aw اlisnaadi min الrijaali wالnisaa dadka magacyadooda matniga iyo isnaadka lagu dhex ibhaamiyey oo lagu dhex qariyey siyaabaha loogu dhex qarin kara isaga noocyo ka dhigi doono haddii isnaadka ibhaamka uu ku jirana isnaadkaas waa daciif oo haddii isnaadka uu ku jiro sida musanifku magaca asaaniidda intuu soo wado uu dhexda ka geliyo xadaanii eh, rajulun aw xadaatnii imra'atun iyo wax noocaas oo kale uu yidhaahdo isnaadku waa daciif ilaa inuu saxaabi yahay maahane qofka magaciisa la ibhaamiyey oo isaga dhib ma laha haddii la yidhaahdo xadaanii rajulun saxiba الnabiya salى اllahu calayh ali wasalam ama can rajulin saxiba الnabiya sal ا l slam saxaabada iyagu waa wada cuduul ama magacooda ha la sheego ama yaan la sheegin laakiin wax iyaga ka soo haro haddii sanadka lagu dhex ibhaamiyo isnaadku waa daciif ibhaamku haddii matniga ou galana oo jaa'a rajulun ila nebiyioo kale iyo jaa'at imra'atun iyo wax noocaas hadday tahay dhib ma laha ayb mubhamaadkaas baa marka halkan uu ka gelayaa sanafa ibhaamku marka sanadka haddii uu galo walow ubhima bilafdi tacdiil tacdiilka lafdigiisa haddii la doono baa lagu ibhaamiyee waa mar walba daciif xadaanii iqatu oo kale haddii la rabo hala yidhaahdo iqahaas waxaa dhici karta inuu ninkan agtiisa iqo ka yahay hayruhuna ounan iqo ka ahayn ayb waxa uu yidhi marka صنف فيihi cabdالغني bnu سacيid الmصriyu صنفa waxaa ka صنifay fiihi kan oo mubhamaadka ah cabdالغني بن سacيid cabdالغني بن سacيid almصriyu yaa wax ka alifay ayb uma alkhaiibu dabadeed markaa khaiib ayaa ku xigay khaiib اlbaqdaadi kitaabkiisa ilaa boqol iyo toddobaatan iyo kow xadiid ayuu ku sheegay ayb ashkhaasta mubhamka ah magacyadooda xuruufta uu ka bilowdo ayuuna ku tartiibiyey ayb yani xuruufta uu ka bilowdo markii lasoo ogaaday dariiqan mubham markuu ku yahay ninkii magaciisa marka lasoo helo iyo waxa la midka magacyadaasuu ku socday ayb ayb waana dariiq aad markaa faa'iidadiisa ay aad u culus tahay ka heliddeeda shaarixu wuxuu yidhi fa ina alcaarifa bismi اlmubhami laa yaxtaaju ila alkashfi canhu ninkii magaca mubhamka yaqaano uma baahno inuu baarbaaro waljaahilu bihi midka jaahilka ka ahna laa yadrii madinatahu meesha uu ka heli lahaa ma oga yani waxaa weeyaan mubhamkii ayuu wuxuu u sameeyey intuu isagu raadiyey oo duruq kale iyo u raadiyey yaa magaciisa uu soo helay sidii marka uu magacyadaasu ay xuruufta uga kala bilowdaan xuruufulhijaa'iga ayuu markaas kitaabkiisa ku tartiibiyey ee taas marka dhib bay leedahay yuu yihi ninkii yaqaanay waaba yaqaanaa maba rababa inuu ogaado kii aan aqooninna de meeshii uu madinno ku yahay ma garan karaba qofkaan ninkan meeshan rajulkan cabdullaahi miyaa waxa miya nuux miyaa ma kala yaqaano xaggeesay u raadsanayaa marka waa culustaha marka taas kitaabka cabdulghaniy laakiin aadu u fiican yahay alqawaamid ayaa la yidhaahdaa eh, wاlmubhamaat waa madbuuc juz yarow ayb uma hayruhumaa baa wax ka alifay hayrkood abulqaasim ibnu bashkuwaal ayb kitaabkiisaana ugu weyn uguna nafiissan ayb saddex boqol iyo labaatan iyo kow xadiid oo ibhaamku raggooda ku jiro ayuu ku dhex sheegay laakiin muratab ma aha isagana ayb abulfadl ibni daahir ayaa ka mida isagana mubhamaad buu leeyahay ayb sibt ibn اlcajami laftirkiisa waa leeyahay mubhamaad oo saxiixulbukhaariga ayuu leeyahay waqad ikhtasartu waan soo koobay oo ikhtisaariyey ana aniga kitaaba alkhaiibi khaiib اlbaqhdaadi kitaabkiisa ayb wahadabtuhu waan kala shaandheeyey waratabtuhu waan tartiibiyey tartiiban xasanan tartiib aad u hagaagsan oo xuruufta ku socdo ayb wadamamtu ilayhi waxaan ku daray nafaa'isa fawaa'id oo nafaa'is oo aad u qiimo badan ayaan ku daray buu yidhi iyadoo laftirkeeda shaarixu wuxuu leeyahay waa dhib badan tahay in wax laga helo maxaa yeelay licadami istixdaar ismi saxaabiyi ismi saxaabiyi dalika alxadiid oon lasoo istixdaarsan karin darteed waliyuddiin alciraaqi waa ibnu alxaafid alciraaqi wiilkiisa waliyuddiin kitaab buu isaguna alifay la yidhaha almustafaad min mubhamaati اlmatni wاlsnaad ayb kitaabka khadiib ibnu bashkuwaal iyo ibnu salaax iyo isku dardaray ayb ziyaadaad iyana waa ka keenay isagaana ugu wanaagsan buu yidhi wax lagu alifay ayb ibnu xajar isaguna mubhamaadka waa ka hadlayoo kitaabkiisa hadyu muqadamada fatxulbaariga ayuu wuxuu uga hadlay mubhamaadka saxiixa ku imaanaayo ayb fasal dhan buu u guntay limubhamaati اlbukhaariyi istawcaba maa waqaca fiihi ayb faa'iidada marka ku jirta mubhamka in la caddeeyo waa badan tahay waxaa ka mida shayga xaqiiqadiisa in lagu dul istaago waa faa'iido maxaa yaele naftu waa jeceshaha shay marka la ibhaamiyo xaqiiqadiisiina laga daba tago waa faa'iido wa xadiidka dhexdiisa manqaba ayay ku tahay ayb haddii sanadka ou galana haddii xadiidkii la daciifin lahaabaaba la ogaanaa rajulka cidda uu yahay ama naagta sanadka ku jirto haddii iqa uu yahayna de xadiidka waa lagu camal falaya haddii kalena waa laga joogsanayaa ayb waxyaabahaas oo dhan baa marka faa'iidadiisu ay tahay ayb wayucrafu biwuruudihi wayucrafu waa la gartaa almubhamu mubhamkii biwuruudihi baa lagu gartaa soo arooristiisa musaman isagoo la magacaabay oo soo arooro fii bacdi riwaayaati riwaayaadka qaar dhexdooda uu ku soo arooro yacnii riwaayaadkii qaarkood dhexdooda inuu ku yimaado isagoo magacaaban ayib yani ariiqatu habka lagu garto dariiqatu almacrifati bihi ayuu halkan ku sheegaa waxaa lagu gartaa buu yidhi in duruq kale laga helo isagoo markaa magacaaban waa la baarbaarayaa marka dariiq kale eh, yacni yaa lagu ogaanaya marka isagoo mubham ah ayb wayucrafu waa la aqoonsadaa waa la gartaa almubhamu mubhamkii biwuruudihi arooriddiisa musaman isagoo magacaaban oo la magacaabay fii bacdi riwaayaati riwaayaadka qaarkood dhexdooda ku magacaaban marka jamcu duruq in la sameeyo waa xadiidka duruqdiisa la jamciyo markaasaa waxaa la ogaanayaa ninkan mubhamkaa magaciisa ayb waa sidii cilalka oo kale wa albaabu idaa lam tujmac duruquhu lam tucraf cilatuhu baabka haddii aan duruqdiisa la jamcinin ciladiisa lama fahmo ayb ibhaamka tabyiinka iyo wax kala caddaysigana isaga ayuu ku xiran yahay jamcu duruqa wa huwa aqsaamun qaybo weeyaan ayb abhamahaa rajulun aw imra'atun waxaa ibhaamiyey nin ama naag ama laba nin ama laba naag yacnii nin ama laba naag baa ibhaamku sabab u noqday buu ka wadaa oo keenay ayb ka xadiidi ibni cabbaas oo kale anna rajulan nin qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah alxaju kulla caamin huwa ninkaasi alaqracu bnu xaabis waa mubham hadda ninka riwaayadu wuxuu ku yimid isagoo rajul ana rajulan duruqa qaarkeed baa marka waxaa la arkay ana alaqraca bna xaabis ayb ayb musnadka axmed waaba ku magacaaban yahayba qiila suraaqatu bnu maaligna waa lagu sheegay riwaayo kale cukaashatu bnu mixsan waa lagu sheegay riwaayat ibni sakan ayb wa xadiiu saa'ilati tii su'aashay can gusli اlxaydi xaydka qubayskiisa xaydka sida ay uga mayranayso midii nebiga su'aashay ayb faqaala الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu waxau yidhi khudii firsatan khudii firsatan mumasakatan qidca oo suuf qaado oo miski la geliyey sida ayaan yidhi hiya asmaa binti yaziid ibni sakan weeyaan magaceeda ayb bukhaari iyo muslim baa wariyeen min riwaayati mansuur ibni safiya can ummihi can caaishata ana imra'atan sa'lat الnabiya sal l slam saasay dheheen eg naagtaasina marka waa asmaa binti yaziid ibni sakan ayb khadiibulbaqhdaadi iyo riwaayaad ku caddeeyey wa riwaayatin limuslimin riwaayo muslim u sugnaatay iyadoo waxay leedahay asmaa binti shakal ayb ayb marka wuxuu leeyahay alimaamu nawowi waxaa suurtagal ah qisadu inay labada naagba ku dhacday fii majlisin aw majlisayni ayb aلثaanي nooca labaad alibnu wاlbintu ibhaamku inuu ku yimaado bilafdi اlibni aw اlbinti ayb ka xadiiثi umi caطiya oo kale fii gasli binti الnabiy salى اllahu عalيه ali wasalam gabadhii rasuulka markay dhaqaayeen fii gasli binti الnabiy markas waa ibhaam binti الnabiy waa mubham maxaa yeel nebiga gabdho badan buu dhalay tay ahayd lama kasi karo waa mubham mubhamatun weyaan bimaa'in iyo wasidrin ay ku dhaqaan wahiya gabadhaas nebigu dhalay oo la dhaqaayeena zaynabu weeyaan radia allaahu canha ibnulutbiya ayaa ka mida ibnulutbiyihii ku yimid xadiidkii eh, ninkii sakada soo aroori layidhi ee yidhi hada lii wahada uhdiya ilaya hada lakum wahada uhdiya ilaya ibnulutbiyana waa layidhi cabdullaahi ayb ilaa bani lutbin nisbatan ilaa bani lutbin biiskaani taa wa qiila alutbiyana waa layidhi walaa yasixu middan dambe ayb marka ibnulutbiya ama ibnulutbiya la yidhi waa mubham yaa way qofkaan magaciisa cabdullaahi waxaa ka mida kuwa ibnu lagu ibhaamiyey ibnu um, ummi maktuum cabdullaahi waqiila camrunna waa la yidhi waqiila hayruhuna waa la dhahay ibnu ummi maktuum ayaa axaadiista ku badan waa mubham magaciisa shakhsigiisa waa la garanaa lakiin magaciisa ibhaam baa ku jira cabdullaahi waqiila camrun waqiila hayru baa Eh. wasmuhaa yani hooyadii magaceedana caatika la dhihi jiray aaliu kan saddexaad alcammu waalcammatu adeerka iyo eeddo camu fulaan cammatu fulaan in lagu ibhaamiyo ka raafic ibni khadiij ka xadiii raafic ibni khadiij yarwi isagoo ka warinaya markaa can cammihi adeerkiisa yarwi can cammihi raafic ibni khadiij can cammihi mubham ayb fi nahyi can almukhaabara mukhaabarada iyo xadiidkii ku saabsanaa ama musaaracada huwa adeerkaasi uhayr ibnu raafic uhayr ibnu raafic ziyaad bnu cilaaqata can cammihi baa ka mida huwa qudbatu bnu maalik waa adeerkaas camatu jaabir yaa eedooyinkiina ka mida allatii bakat abaahu aabbihii u oysay yowma uxud hiya faatimatu bintu camrin weeyaan waqiila hindunna waa la yidhi alraabicu nooca afaraad azawju wazawjatu zawj iyo zawjaa lagu ibhaamiyey ayb zawju subayca oo kale subaycat alaslamiya ninkeedii ninkaas mubham waa magaciisna sacdu bnu khawla huwa sacdu bnu khawla weeyaan zawju barwac bilfatxi ba'da la kordhigo wa cinda almuxadisiina bilkasri dirwacna waa muxadisiinta agtooda waa laga maqlay hilaalu bnu mura waa ninkeeda magaciisa ayb waa kan marka walaalka marka ibhaamku waa kuwaasa ibhaamka sidaanoo kale ah marka aad rabto inaad ogaatid qofkan magaciisa kutubu sita kutubu sita bukhaariga ilaa ibnu maajah dadka lagu dhex sheegay iyagoo mubham ah marka aad rabto inaad hesho haddiiba mubhamkaasi uu magacaysan yahay magac leeyahay ibnu xajaraa kuu sheegay taqriibka taqriibu tahdiibka dariiqada uu kugu sheegayona waxaa weyaan kitaabka aakhirkiisa asmaadii markuu ka hadlo uu dhammeeyo ilaa ya geeyo kunyadii uu ku xijiyo ilaa ya geeyo ibnidii uu ku xijiyo ilaa ya ku geeyo ansaabtii uu ku xijiyo alqaabtii uu ku xijiyo naanaysyadii gadaal buu marka wuxuu ku dhigayaa almubhamaatu min alrijaal ragga mubhamaadkoo sanadka iyagoo mubhama ku soo arooro oo rijaasha ka miduu dhigaa tartiibta uu u qorayana waxay tahay qofka ka warinaayo qofka isaga mubhamka ka warinaya ayuu raacay magaciisa say u kala horeeyaan xuruufta ugu kala horeeyaan ayb ilaa mubhamka isaga lagama dhigi karo yani waaba mubham isaga magac ma loo yeeli karo waa ninka magaciisa la rabo in la ogaadaba sanadkiiba wuxuu ugu soo arooray can rajulin can ammihi can ummihiba can jaddatihi ayaa soo aroortay jadda jiim unbay ka bilaabataa lama kala qaadqaadi karo magac ma loo raayada wax ma loo yeeli karo laakiin sidai lagu ogaan karaa waxay tahay badanaa qofka ka wariyo ayuu ku soconaa xuruufta marka adiga markaad aragto ada kitaabka aduu daraasaynayo maalan aragto can moxamed ibni siriin can ukhtihi ama waxaad aragtay can moxamed ibnu siriin can cammihi maalan tusaale ahaan adeerkaas baa rabtaa inaad ogaatid xagga dambe almubhamaatu min alrijaal aad baabkaas miimka fiirsa marka sida u socda u socda miimka markuu joogo moxamed ibnu siriin can cammihi huwa fulaanu ku dhaha marka qaabkaasu marka u dhegay hadday tahay qofka mubhamka ah naagna um iyo jaddo iyo waxa ay tahayna almubhamaatu min annisaa baabka ah iyadana dadka ka warinayo tartiibta ku raacay xuruufta halkaa umbaa ka raadinaya iyaaka waxaa iska ilaalisaa inta kitaab adoo akhrinaa saxiixaynka ayagu dhibba ma leh shanigoodu waa iska saxiix waxaa ku yaalla laakiin kutubaha sunanka oo kale <clears throat> intaad sanad ku aragto fulaanun can cammihi ama fulaanun can rajulinba mararka qaar ood u malaysa isla markiiba mubham inuu yahay waana daciif sanadkiisa inaad dhahdo iska jirnaa adoon fiirinin yacni baabkaas marka baabkii waxaa laga yaabaa ninkan mubham inuu riwaayada ku yahay laakiin shakhsiyan la yaqaano xaggaa marka mubhamka markaa fiiriso fulaan oo can kadaa dhahaya haddaad aragto huwa fulaan ibnu fulaan waayu ku le wahuwa iqatun wahuwa daciifun haddii uu mubhamka lasoo heli waayo magaciisana asagaa gadaal waan ku dhigaayo markaa haddaanu gadaal ku dhigin macnaheedu waxay tahay ninkaas waa mubham markaas ayb oo warkaagaas marka macnaa yuu ka soo noqonyaa ka soo noqonaya marka halkaas in loo raadiyo haddii kale in lasii raadiyo tahdiibka isaga laftirkiisa waa dhigaa tahdiibu tahdiibka oo taqriibka ka sarreeya tahdiibulkamaalka sidaas marka rijaasha in loo feefeeriyo mar un maqasho mubhamku waa daciif sanadka uu ku jira nin mubhama waa isnaad daciifa ah, eedoon markaa ninkan mubham haba ahaadee laakiin ma la yaqaana adoon hubinin haddaa ku dhufata khatar annawcu situun marka qofka daalibcilmigaa taqriibka baababkaasa iska fiiriyo haddii uuba arko riwaaya qof mubhama uu ku jiro kutub sitana ay tahay matnina isagu kama hadlay ogow ibnu xajar taqriibku matni kuma saabsanayb maxaa yeele matnigu dhibba maba leba isaga nacam jaa rajulun ila nebiyi maxay ku dhibeen sanadka dhib umaba keenaysee ee isaga midda uu xoogga saaray waa asmaa'da sanadka ku imaaddo oo u eg mubhamada ah u eg ayuu sii racraaca ayb annawcu situun nooca lixdanaad altawaariikhu waalwafayaat taariikhdii iyo dhimashadii <clears throat> dadka taariikhihii ay dhasheen iyo taariikhdii ay dhinteen iyo xeebaha huwa fannun muhimun waa fanni muhim ah bihi yucrafu isaga ayaa lagu gartaa itisaalulxadiidi xadiidka xiriirkiisa wainqidaacuhu iyo go'naantiisa sanadku go'an yahay waqad iddacaa qowmun dad baa waxay sheegteen alriwaayata riwaaya ka warin can qowmin qole ay ka wariyeen bay sheegteen fa nudira waxaa la eegay fi taariikhi taariikhdii baa loo fiirsaday fadahara waxaa muuqatay annahum zacamuu inay sheegteen alriwaayata canhum xaggooda inay ka wariyeen bacda wafaatihim markay dhinteen kadib bisiniina sanado markay dhinteen kadib inay sanado kadib ka wariyeen baabal arkay suurtagal marka ma tahay qof dhintay in wax laga wariyey maya yani waa ku fadeexoobeen ismaaciil bnu cayaash yaa nin su'aalay ikhtibaar ahaan imtixaan ahaan aya sanatin katabta can khaalid bni macdaan sanadkeed ka qortayuu yidhi khaalid ibnu macdaan markaasuu yidhi sanata alaaa casharata wamia boqol saddex iyo tobankii baan ka maqlay yidhi wuxuu yidhi ismaaciil anta tascumu waxaad sheeganaysaa annaka samicta minhu inaad ka maqashay bacda mowtihi bisabci siniin markuu dhintay toddoba sano kadib inaad adigu wax ka maqashay baad sheeganaya ka warram maxaa yeele fainahu maata sanata sittin wa mia wuxuu dhintay boqol iyo lixdii waa kuwaasoo kale marka waa badan yihiin xafs bnu kiyaas baa waxaa laga wariyey ida tahamtum shayka sheekha haddaad tuhuntaan faxaasibuuhu bisiniin sanadada kula xisaabtamo marka waau rabaa inuu ku yidhaha taariikhda in la qoraa waa muhim dadka dhalashadooda la ogaado wakhtigay dhinteen la ogaado aaday muhiim haddii kale waxaa lagu dhacayaa ma la kala kasi karo inqiaaca iyo itisaalka inqiaac oo dhan marka taariikh laguma garto inqiaac jeli iyo khafiba u qaybsamaa inqiaaca jeliga alle ah taariikhda lagu fahmi karaa ama alinqiaac alkhafiyu maba lagu fahmi karo sida tadliiska iyo wax lamidka oo kale <clears throat> iyo irsaalka khafiga iyo furuucun alwalu faraca hore alصaxiixu fii sini sayidina sayidi اlbashar rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama wa saaxibayhi abi bakrin wacumara radia allaahu canhumaa sida saxiixa dadii nebigeenna sayidilbashar rasuulillaahi sal l salam labadiisa saaxib abubakar iyo cumar alaaun wasituuna waa lixdan iyo saddex jir inay ahaayeen qubida rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waxaa la oofsaday oo uu dhintay duxal itnayn isniin barqadeedii lifintay casharata khalaq labiyo toban markay tagtay min shahri rabiici اlأwal sanata ixdaa casharata min hijratihi sala اllahu calayh ali wasalam ila almadiina sanadku markuu ahaa kow iyo toban laga bilaabo hijradiisii uu madiine usoo hijrooday sanadkii kow iyo toban mar waa la galay dabcan bilo iyuu ka qabaa laba bil safar iyo muxaram iyo labayo toban rabiic اlأwal wa minhaa alhijrati hijrada yaa ataariikhu bilaabashadeeda ataariikhu taariikhdu ay ahaatay ayb wa minhaa yacnii hijrada bilowgeedii ayaa ataariikhu taariikhdu ay ahaatay ayb sida bukhaari uu wariyey can sahli bni sacdin maa cadduu min mabcaثi الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam walaa min mutawafaahu wainamaa cadduu min maqdamihi اlmadiinata ayb nabiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi sahlu bnu sacd sida bukhaari uu warinaya saxiixiisa markii la soo bixiyey taariikhda lagama bilaabin markuu dhintayna lagama bilaabin ee waxay ka bilaabeen markii uu soo hijiro madiine soo geliddiisay ka bilaabeen saxaabada taariikhda ayb ibnu cabaas waxaa laga wariyey kaana taariikhu fi sanati alatii qadima fiiha nabiyu sal l slam almadiinata sanadkii nebigu uu madiine soo galay ayaa taariikhdu ka bilaabatay cumar baana bilaabay oo wuxuu yidhi taariikhdu goor baan ka dhignaa saxaabaduu la tashtay muhaajiriintii buu kulmiyey cali baa wuxuu ku yidhi maalintii nebiga soo hijrooday ka bilow saxaabadii oo dhanna waa isku raaceen markay saxaabadii dhammaantood isku raaceenna waxay noqotay taariikh lagu ijmaacay noqotay taariikhdu marka waa midda hijriga marka islaamku ay leeyihin iyadaasaana marka muslimiintu ay wax ku tirsan jireen ila alaanana ay ku tirsadaan ilaa wakhtigan damboodde gumaystuhu uu ka qaalib noqday taariikhdoodii uu yacnii ilowsiiyey oo bedelay faranjiga marka taariikhdiisa marka ay qortaan badan inta badan muslimiinta allaahumma in ilaahay isaga naxariistay maahan intaan ognahay kulley dhulkan xijaaj umbaa laga qoraa taariikhda hijriga rasmi ay ka tahay ayb oo xafiisyada iyo iskoollada iyo lagu qoraa dadkuna ay yaqaanaanba <clears throat> way dhici karto inaad aragto qof aan taariikhdan faranjigaba aqooninna heshaa laga yaaba laa siyamaa dadka diinta xoogaa calaaqada laleh wakhti ay marayso iyo meelay joogto warba umaba haayaan midaan faranjigan ah taa unbay yaqaanaan ayb <clears throat> waminhaa hijradii <clears throat> bilowgeedii ayaa taariikhu taariikhdu ay ahaatay oo halkaasay taariikhdu ka bilaabataa ayb marka ijmaacii saxaabadana wa abu bakrin radia allaahu canhu abu fii jumaada aluulaa buu dhintay yaa la oofsaday <clears throat> waqubida abu bakrin fii jumaada aluulaa <coughs> jumaad aluulaa sanata alaaa casharata sanadku saddex iyo toban markuu ahaa ayuu dhintay wa cumaru waqubida cumaru fii dilxijati sanata alaain wacishriina labaatan iyo saddexdii buu isaguna dhintay wa cuhmaanu radia allaahu canhu waa la oofsaday isagana fiihi yacnii fii dilxija ayaa la oofsaday siddeed iyo toban markay ahayd baa la dilay ayb sanata hamsin waalaaiin soddon iyo shantii <clears throat> min inatayni waamaaniina ayb siddeetan iyo laba sano nebigii abubakar iyo cumar ay waa la sheegay uh, sanadkoodu intuu ahaa laakiin cumaan siddeetan iyo laba sano inuu ku dhintay waqiila ibnu tisciinana waa la yidhi sagaashan jir isagoo abuu dhintay waqiila hayruhuna waa la yidhi wacaliyun radia allaahu canhuna fii shahri ramadaan bishii ramadaan ayaa la oofsaday oo la dilay sanata arbaciina sanadku markuu afartan ahaa cabdiraxmaan ibni muljam uu dilay ayb khaarijiga ahaa waqiila waxaa la yidhi arbacin ayb waqiila waxaa la yidhi hamsin kitaab waa la yidhi lixdan iyo saddex jir buu ku dhintay lixdan iyo afar waa la yidhi lixdan shanna waa la yidhi wطalxatu iyo wzubayruna fii jumaada اluulaa baa la oofsaday jumaada اluulaa sanata sitin waalaaiin soddon iyo lixdii waqcat اljamalay ku dhinteen ayb qaala alxaakimu kaanaha waxay ahaayeen ibnay arbacin wasittiin lixdan iyo afar jiro waqiila hayru qowlihina waa la yidhi wa sacdu bnu abi waqaasna sanata hamsin wahamsiina konton iyo shantiibuu dhintay cala alasaxi ayb ibnu alaain wasabciin toddobaatan iyo saddex jir isagoo ah ayb isagaa ugu dembeeyey casharada alcashara albashariin isagaa ugu dembeeyey sacdu bnu abi waqaas ayb wasaciidun saciid bnu zaydna sanata ii koodii buu dhintay ibnu alaain aw arbacin aajir isagoo ah wacabduraxmaan ibnu cawf waa la oofsaday isaguna sanata natayni aaiiiodoniyolabadii ibnu jir isagoo wa abu cubaydatana sanata markuu sanadku ahaa cumarba waa ka horeeyey isaga daacuunu camwaas buu ku dhintay daacuunkii camwaas ee shaam dad badan ay ku la'deen buu ku dhintay isaga iyo mucaad ibnu jabal iyo siddeed iyo tobankii bay dhinteen markuu sanadku ahaa ayb ibnu amaanin wahamsiin konton iyo siddeed jir isagoo ah ayb waa ninka waxaa laga wariyey inuu yidhi umar cumar inuu yidhi low kuntu eh, low kaana xayan abu cubayd hadduu noolaan lahaa isaga khaliifka dhigi lahaa iswarsi ayb waxaa kaluu yidhi saalim mowla abi xudayf hadduu noolaa lahaan isagan ka dhegi lahay uu ku dhowaaday abubakar markii lala mubaayacoonayey waa loo bandhigayba isaga in lala mubaayacoodo abu cubayda ayb caamir bn اljaraax radia allaahu canhu marka wuxuu yidhi wa fii bacdi hada kan qaarkiis khilaafun baa dhexdiisa aho ku sugan radia allahu tacaala canhum ajmaciin marka casharadii buu kuu sheegay tobankii iyagoo nool hal xadiis jannadii layskula bishaariyey aلثaanii kan labaad saxaabiyaani laba faraca labaad saxaabiyaani laba saxaabi caashaan noolaadeen sittiina sanatan lixdan sana fi اljaahiliyati wa sittiina lixdanna fi lislaami ku noolaadeen wamaataa bilmadiinatina ku dhinteen sanata arbacin wahamsiin konton iyo afartii humaa labadooda xakiimu bnu xisaam waxasaan bnu haabit bni اlmundir bni xaraam biraa weyaan qaala bnu isxaaq waxa uu yidhi caasha xasaanu xasaan wuxuu noolaaday wa aabaa'uhu iyo aabbayaalkiis aلalaaثa ee saddexda ah aabbihiis awowgiis iyo awowgiis kale kullu waaxidin mid kasta wuxuu noolaaday miatan waishriina sana boqol-iyo labaatan sanuu noolaaday walaa yucrafu ligayrihim hayrkood loogama yaqaano min alcarabi carabta miluhu isagoo kale ayb saddex isdhashay oo afar qof oo isdhashay oo boqol iyo labaatan sano noolaadeen carabta dhexdooda lama yaqaaniyo dad cumri dheer bay ahayd waqiila waxaa la yidhi maata xasaanu wuxuu dhintay sanata hamsiina sanadku markuu konton ahaa ahaaliu faraca saddexaad asxaabu almadaahibi almatbuucati madaahibta fiqhiga lagu raaco oo lagu daydo ijtihaadaadkooda la raaco asxaabtooda taariikhihii ay dhinteen iyo haddana kuu sheegeen sufyaan <clears throat> hawriyu sufyaanu hawri maata bilbasrati buu ku dhintay sanata iiiyo kowdii mawliduhu sanata iiyo toddobadiibuu dhashay sufyaan marka madhab buu lahaa oo macruuf ah oo la yihaa masaa-isha fiqiga madhab yani wuxuu lahaan jiray madhab ayb laakiin madhabkiisa tadwiin iyo riwaayo fara badan iyo kuma dhicin marka saa darteed ma iska indiraasaisaga madhab ahaan baa loo ogyahay un aqwaasha uu ku tegtegay iyo laakiin yanii atbaac ma yeelanin wmaalik bnu anas imaamu maalik imaamu daarilhijra waaye maata bilmadiinati buu ku dhintay sanata qiila waxaa la yidhi wulida waxaa la dhalay sanata aaaiyo waqiila daa waqiila arbac oo sagaahan iyo afartii sagaahan iyo saddexdii sagaahan iyo kowdii waqiila ayb waxaa kaloo la yidhi sabcin waqiila wulida sanata sabcin waa tisciin sagaahan iyo toddobadii ayb imaamu maaligna isaga marka madhabkiisu waa macruuf ilalaana marka waxaa weeyaan waa madhab matbuuca ah. oo dhulkan marka galbeedka afrikadan galbeed iyo maqhrib alcarabi iyo andalus iyo dhulkaasoo dhan ku faafay ayb <clears throat> masar iyana waa ka jiri jiray ayb iyo suudaanna madhabka mutabaca buu ka yahay madhabka imaam maalik ayb abu xaniifa annucmaan bnu haabit maata bibaqhdaad ayuu ku dhintay <clears throat> sannata hamsiina wa mia boqoliyo kontonkii ibnu sabciina toddobaatan jir isagoo ah ayb toddobaatan jir buu markaa ahaa bacd alculamaa baa waxay dhaheen taabici buu ahaa u raajixu inuusan taabici ahaynna ayb <clears throat> ahlu taxqiiqa sidaasay rajaxeen wax saxaabaa uu arkay ma jirin abu xaniifa raximah ayb madhabkiisaana ugu intishaar badnaa madaahibta marka la fiiriyo liasbaabin cadiida oo culimmadu ay sheegaan calaa kulli xaal ayb <clears throat> marka maahan macnaheedu in madhabkiisu oo madaahibta dhan ugu saxsanaayo oo ka saxsanaansho badnaa iyo waxyaabaha inuu ku faafay asbaabo kale ayuu ku faafay ayb oo culammadu ay sheeg sheegaan marka isaga shibhi lqaara alhindiyo dhana looga dhaqma acaajimta akarkooda waxaa matbuuc agtooda ka ah madhabu abi xaniifa ayb turkiga iyo shibhi lqaara alhindiya iyo <clears throat> wadamadan carabta shaam laftirkeeda dad badan baa suuriyadan iyo meelo badan baa isaga yani laga <clears throat> madhabkiisa laga raacaa abu cabdillaahi moxamed bnu idriis ashaaficiyu maata bimisr ayuu ku dhintay aakhira rajab sanata wawulida <clears throat> waxaa la dhalay sanata kii sanadkii abu xaniifa dhintay baa isaguna uu dhashay isaguna de madhabkiisu meelo badanoo matbuuc ka yahay ayb bal madhabka abu xaniifa marka laga yimaado kan ku xigo markay noqoto badnaashada dadka isaga kiisaa ku xigo oo <clears throat> dhulkan eh, masar oo dhan iyo ciraaq oo dhan eh, badankeed iyo ama badankeed badankeed ciraaq bilaadi khuraasaan oo dhan sida badan oo qaalibka ah waa jira madhabka xanafiyada uu ka jiraa dabcan laakiin isaga aad ugu badnaa jira ayb shaam dhulkan kale marka yani waxaa weeyaan eh, ilaa iyo yeman ilaa dhulkan eh, afrikada uu ka bilowdo kenyadan ilaa soo gaarsii waxaa loogaga dhaqmaa yani madhabka matbuuca madhabka alimaamu shaafici ayb wakhtigaasuu marka isaguna dhintay isaa intaana waa noolaa konton iyani boqol iyo kontonkiina waa dhashay ayb abu cabdillaahi axmed ibnu xambal maata bibaqhdaad buu ku dhintay fii shahri rabiici اlaakhir sanata xdaa arbaciina wa miatayni laba boqol afartan iyo kowdii wulida sanata arbacin wa sitiina boqol lixdan iyo afartii buu dhashay oo la dhalay radia allahu tacaala canhum ajmaciin <clears throat> asxaabuulmadaahib marka koyaalkaasu ka sheegay dabcan kuwana waa ka tegey isxaaq iyo eh, a'immada qaarkood buu ka tegey awsaaci iyo iyaguna alraabicu kan afaraad asxaabu alkutubi almuctamada kutubta la cuskado asxaabtoodii kutubu sita buu ka wadaa abu cabdilaahi اlbukhaari abu cabdillaahi اlbukhaari wulida yowma aljumca baa la dhalay lialaa caشharaa khalq min shawaal saddex-iyo toban markay shawaal ka tagtay sanata arbacin wa tisciina wamia boqol sagaashan iyo afartii wa maata leylata alfidri habeenkii ciidda ayuu dhintay sanata sittin wahamsiina wamiatayni laba boqol konton iyo lixdii wa muslimun muslimna maata wuxuu dhintay binaysaabuur buu ku dhintay naysaabuur lihamsin baqiina min rajab shan markay ka harsanayd rajab sanata ii kowdii ibnu ah. wa abu daawuud asijistaaniyu maata bilbasrati buu ku dhintay fii shawaal sanata iyo antii wa abuu ciisa atirmidiy maata bitirmid ayuu ku dhintay liaa cahaa madad saddex iyo toban markay ka tagtay min rajab bisha rajab sanata kii wa abu cabdiraxmaan annasaa'iyu axmed bnu shucayb maata sanata dii buu dhintay uma acatu min alxufaadi <clears throat> ayb abu cabdiraxmaan abu cabdillaahi maxamed bnu yaziid ibni maajah ma sheegi maxayl horaan u soo sheegno alusuul alhamsa jiri jirtay mar dambaa lagu soo daray oo sita uu lix ka dhigay kutubta ayb isaga ramadaan uu dhintay sanadku markuu ahaa aba boqoltoddobaatan iyo saddexdii nasaa-i waaba ka hor dhintayna ayb kutub badanna waaliya sunan iyo kitaabu tafsiir iyo ayuu leeyahay uma sabcatun toddoba min alxufaadi xufaadda ka mida fii saaqatihim ayb oo iyaga marka kuwan gadaashooda ah ayb axsanu tasniifa ayb axsanuu hagaajiyeen atasniifata sanifaadda kutub alifaadda wa caduma anafcu nafciguna oo weynaaday bitasaaniifihim iyaga yacni tasaaniiftooda uu ku weynaaday anfaca yaan halkan iyagana ka sheegaynaa buu ka wadaa abulxasan addaara quطniyu caliy bnu cumar maata bibaqdaad buu ku dhintay fii dilqacda sannata aaaiiaaaaiia iyo iyo shantii wawulida fiihi sanata sittin waalaaiia ayb waxaana la dhalay saddex boqol iyo lixdii ayb saddex boqol iyo lixdii waa la dhalay saddex boqol siddeetan iyo shantiina uu dhintay ayb ayb qarnigaa marka waxaa laga dhalay saddex boqol iyo lix markuu ahaa uma alxaakim abu cabdillaahi naysaabuuriyu maata bihaa naysaabuur buu ku dhintay fii safar sanata wa wulida bihaa iyadaa lagu dhalay fii shahri rabiici اlawal sanata dii uma abu muxamed cabdulhaniy bnu saciid xaafidu misr ahaa wulida fii dilqacda ayaa la dhalay sanata iyo labadii wamaata bimisr ayuu ku dhintay fii safar sanata abuu nucaym axmed bn cabdilahi alasbahaaniy welida sanata baa la dhalay wamaata fii safar sanata kii biasbahaan buu ku dhintay wabacdahu iyaga gadaashood abuu cumar ayaa ahaa ibnu cabdilbar abuu cumar yuusuf ibnu cabdilbar xaafid lmaqrib ahaa wulida fii shahri rabiici اlaakhir sanata wa tuwufiya bishaaطiba shaaطiba ayaa lagu oofsado ku dhintay bilaadi andalus ka mida sanata dii uma abu bakrin albayhaqiyu abuu bakr albayhaqi welida sanata wamaata binaysaabuur buu ku dhintay fii jumaada اlأuulى sanata uma abu bakri اlkhaiib albaqhdaadiy wulida fii sanata iyo kowdii ayaa la dhalay ayb wamaata fii dilxuja ayuu dhintay sanata dii ayb isku wakhti bay dhinteen isaga iyo ibn cabdilbar xaafid اlmashriq buuna ahaa khadiib اlbaqhdaadi isagana annawcu lxaadi wasituun nooca soddon lixdan iyo koowaad macrifatu اhiqaati wاducafaa dadka hiqaadda iyo ducafada garashadooda in la fahmo huwa min ajali اlanwaac anwaacda kan kuwa ugu waaweynin badan buu ka mid yahay fiihi fannigan macrifadiisa ayaa yucraf waxaa lagu gartaa asaxiixu wadaciif saxiixa iyo daciifka ayb yacni aaduu muhim u yahay waa fannigan garashadiisa saxiix iyo daciifka marka la baarayo wa fiihi tasaaniifu kaiiratun baa laga alifay minhaa waxaa ka mida tasaaniiftan mufradun kuwa gooni u ah fi ducafaa'i ducafada loo gooni yeelay ka kitaabi albukhaariyi oo kale bukhaari kitaabkiisa oo kale wannasaa'iyi oo kale waalcuqayliyi oo kale wadaara quطniyi iyo wahayriha oo kale wuxuu leeyahay ahiqaat wducafaa waxaa jira kutub mufradaad ah oo qaar ducafada loo gooni yeela qaar iqaadka lagu gooni yeela kuwa ducafada waxaa ka mida kitaab الducafaa lilimaam الbukhaariي kitaab الducafaa lilnasa'i kitaab الducafaa lilcuqayli midkan cuqayliga ilaa afar mujalad meelahaas isagoo abuu madbuuc yahay <clears throat> iyo aducafaa lidaara quطni waa juz xoogaa weyn ayb iyo wغayriha wafi iqaatina waxaa la alifay kaiqaat libni xibbaan ayb oo iqaad ibn xibbaan kitaabada marka ducafada loo gooni yeelay waxay hadda culammadu aad u ictimaadaan miisaan lictidaalka miisaan اlictidaal fii naqdi rijaal lilimaam alxaafid dahabiy raximah اllah dahabi isagana wuxuu asal ka dhigtay kitaabka la yidhaahdo alkaamil uu leeyahay ibnu cadiy aljurjaani oo mujalladaadka faraha badan kaasaa marka asal uu ka dhigtay isaga ayuu habeeyey marka miisaanka ayb marka miisaanku qofka aan kala aqoonin fanniga hadduu marka dhex galo dhib iyo waa dhibaya sida uu ku dhibaayana waxay tahay waxaaba ku yaalla rijaal oo iqaad ah kitaabku wuxuu ku astaysan yahay ducafo in lagu qoro rag iqaado waaweynna waa ku yaallaan sababka ugu qoray maxay tahay dab uunbaa wargeliyey kownuhum yacni dad un ay ka hadleen ayuu halkaa ku dhigay waana ku difaacay marka ayb laakiin haddaad tidhaahdeed fulaan ibnu fulaan miisaankuu ku jiraa waa daciif dakarahu dahabiyu fi lmiisaan yani war ma noqonaysa ragga waaweyn ee lagu sheegay lagu dhex sheegay waxaaba ka mida cali ibnu lmadini baa ka mida oo bukhaari oo sheekhiisa oo wax badanna uu ka wariyey cuqayli baa sheegay oo ku soo daray dacafadiisa oo yidhi wuxuu leeyahay axaadii laa yutaabacu calayha axaadii aan lagu mutaabacaynin buu qabaa kaannahu marka wuxuu uga dhigaa qamsi ayb marka imaamu dahabina wuxuu ku qasban yahay marka inuu wax ka sheego markuu sheegay kabacdiba uu aad u tacliiqiyey marka uu yidhi atadri man tatakalamu fiihi yaa cuqayliyu qofkan aad ka hadlaysa ma taqaanaa buu yidhi imaamu almuxadisiin eh, waa imaamu yani alcilal weyaan cali bnu lmadiini waa ninkuu bukhaari sidaa yidhi marka man daa ninka aan yacni mtaxaadiid uu la gooni noqday siyaadaad iyo kelimaad oo yacnii wahmi ku dhacay yaa ka nabadgelayuu yidhi dadka basharka ka mida nacam yaa qaladka noocaas oo kale ka nabadgeli karo afamaa laka caqlun yaa cuqayliyu nacam saasuu yidhi ayb waxaa ka mida marka kutubahaas waa fara badan yihiin marka ibnu xajarna kitaabuu ka sii dabageeyey miisaanka oo lisaanulmiisaan la yidhaayb oo isagana mabuuc marka dadkan laftirkooda wakhtiyadan dambe fushuwul qalama dhacay qalinka yani yaa faafay qof walba waxbuu iska qoraa dad badanoo marka aan la aqoonin khalfiyaadkooda yaa wax qoro kutubaha yani axaadiid takhriijiyo yani ayi takhriij iyo ayi qof waxuu iska qoro waa in layska hubiya ayb oo kutubta dib loogu laabto kutubta oo wax ka soo guurina in laga hubiyo walacalla waxa uu dhigaayaba wax oo iyo waxa uu sheeg wax meesha ku yaal kala beddelan yihiin marka qofku inaanu ku kaaftoomin kitaaban ku arkay iyo keliya inuusan ku kaaftoomin wa fi iqaatina ka iqaati libni xibbaan oo kale ka mida ah, wa mushtarakun iyo kutub mushtarag ah oo ay wadaagaan iqaadka iyo yanii la wadaajiyey aلhiqaat wالضucafaa ka taariikhi اlbukhaariyi oo kale taarikhu اlbukhaari alkabiir iqaad iyo ducafa labadaba waa ku yaallaan wbni abi khayama taarikh ibni abi khayama oo kale wamaa akhzara fawaa'idahu alla fawaaiddiisu badanaya fawaaiddiisa maxaa badnaysiiyey oo fawaa'id badnaysiiyey wabnu abi xaatim aljarx wاtacdiil weeyaan libni abi xaatim wamaa ajalnahu yani alla weynin badana maxaa weynin badnaysiiye ayb labadaa kitaabna marka waa waxay wada sheegayaan waa mawsuuca waa eega labadan kitaab marka taariikh albukhaariga iyo kan aljarxu tacdiilka iyo taarikh ibn abi khaytama kutub kuma qaydna ogow kutub kuma qaydna rijaashoo dhane iska qoraan eeg marka haddii aadan rabin inaad yani kitaab kutub mucayan haddaadan isku qaydaynin adiga ood raawi sitadana aan waxba ku lahayn inaad baarta aad rabto ayaga inaad ka baartaa fiican kuwaas ila ayaga kitaabba iskuma koobayan bacdi alculamaana kutubay isku koobaanoo kutubta lixda oo kale rijaasha ku jirta haddaad u baahan tahay tahdiibulkamaalka iyo tahdiibu iyo taqriibka iyo kuwaas fiiri kaashifka dahabi iyo khulaasatu tadhiibka iyo khasraji kuwaas iirtadhiibka ah. oo dahabi iyo kuway iyaga laakiin rijaashooda waa noocee kutubu biswa qof aan kutubu sita riwaayo ku lahayn ma ka soo helaysa iqaad iyo dacafana waa iskugu jiraan ay maahan keliya dacafo iyo iqaad keligood ma aha ayb waxaa soo haray marka eh, ala'ima alarbaca kutubay leeyihiin xadiid ah abu xaniifa masaaniid isaga laga wariyou leeyahay culammada qaarna male ay leeyihiin waa yani imtixaal dadkugu sameeyeen isaga ma laha imaamu shaafici musnaduu leeyahay oo eh, imaam maalik muwaaa waa ka alifay imaam axmedna wuxuu leeyahay musnad weyn afarta a'imo oo madaahibtana wixii axaadiid kutubahoodaas rijaal ku jiro ee aan sitada ku qornayn wixii aan sitada kutubu sita riwaayo ku lahayn oo afartan imaamna ay kutubahoodaas soo galay iyaga xaggee marka laga fiiriya tacjiilulmanfaca iqaad iyo dacfanoo iskugu jiraan tajiilmanfaca tacjiilu lmanfaca bizawaa'id alarbaca ayaa la yidhahdaa a'imma alarbaca yaa waa kuwa afartan imaam abu xaniifa maalik shaafici imaam axmed muxuuna ku saabsan yahay zawaa'id maxaa la dhahay sidoodaba ziyaadada ay sitada dheer yihiin waay ninkii sitada iyo ayagu ay isla yani sitadana laga helo ayagana laga helo kutubtoodan tacjiilumanfaca ma laga helayo kaas intee loo raadinaya sitada tahdiibulkamaalka iyo ka fiirso ayb walidaalika marka rijaalu ama rijaalu imaam axmed ama musnad shaafici ama masaaniida abu xaniifa loo nisbeeyey qof ku dhex jiro oo aan riwaayo ku lahayn kutubu sita tacjiilka laga raadsadaa kii riwaayo ku lehna ha ka raadinin ila zaa'id maaha asaga markan zaa'id maaha mugtamarka muwadaa marka iyagoo marka labadan kitaab saasay isku kabaayaan lixda iyo a'immadan afarta isku gee toban iyaga rijaashooda waxaa wada qoray atadkira lilxaafid اlxusayniy waa mabuuc afar mujalad isagoo tadkiradu ay mabuuc tahay wixii marka tacjiilka ku jiray iyo wixii tahdiibulkamaalka sitadan ku jiray halkaas isugu geegeeyey eh, eh, xusayni marka waa kuwayaalkaas wajuwiza aljarxu wاtacdiilu jarxigii tacdiilkii baa la banneeyey jarxigii dad baa wax laga sheegaya xantan xaaraanay ahaa jirta waa la banneeyey jarxiga siyaanatan lishariicati ilaalin la ilaalinayo shareecada darteed baa loo banneeyey siyaanatan ilaalin oo lishariicati la ilaalinayo waxaa laysku fiiriyey mafsadada ninkan jarxigiisa ku jirto iyo mafsadada ku jirta haddii layska dhaafo isaga mafsadada diinta ku imaanaysa diinta waa maxa mafsadada diinta ku imaanaysa haddii ninkan layska dhaafo la yidhaha ninkan lama xamanayo wax aan xadiid saxiix aan ahayn baa saxiix loo moodayaa ilaahay baa lagu caabudayaa marka waxaan ilaahay diintiisa ahayn baa lagu caabudaa raalli aanu ka ahayn mafsadadaasa tan dambaa daran marka ayb sooma garan marka saa darteed siyaanatan lishariica baa loo banneeyey maadaama daruura loo banneeyey maxaa la dhahayaa marka addaruuratu tuqadaru biqadariha qaacidadu saas ahayd daruurada waxaa lagu qadarayaa qadarkeeda waktigeeda ayayna bannaanaaneen haddii wakhtigeeda marka aan la haynin xanay noqonay marka asalkeedii horey aaday xaaraanta ku haddii wakhtigeeda la joogo qofkeedii lagu qasbay oo daruurada ku timidna ou joogo waa markaas waa bannaantahay waxaa kaloo iyadan in la ogaado u baahan baabuuljarxi waatacdiil waa min baabilijtihaad waa masaa'isha lagu ijtihaado waayo nas qaci ah wax uu ku soo aroora ma aha yanii maxaan ka wadnaa waxaa dhici karto nin imaama inuu ninkan ku ijtihaado oo jarxiyo hayrkiisna inuu inta ijtihaado uu yidhaha maya ninkan majruux ma ahne waa mucaddal ayb see la yeelaa marka qawaaciddii culummada dhigeen baa la fiirinaa mid unbaa la rajaxaa qowlkiisa ayb ee maaha nas soo degay oo nebiga xaggiisa ka yimid oo ninkan uu warinaayo uu leeyahay hebel hebel waa daciif iyo waa iqo inuu nasne min cindi illaahi ka yimid oo ku dhahayo maaha saa darteed marka jarxiga iyo tacdiilku waa laysku khilaafi karaa imaam ayaa qof uu jarxiye layska dhaafi karaa jarxigiisa ayb maaha yacnii waxsoo akhbaarta iyo jarxiga iyo tacdiilku waa in lakala akhbaarta iyo in la kala saaro axkaamtu mabnaaha alijtihaad ijtihaaday ku dhisan tahay ijtihaadkuna khada'i sawaab uu halis u yahay saalix u yahay laakiin akhbaarta qofka iqada uu soo guuriyo nebiga ka soo guuriyo kale khabarulwaaxid waa la aqbalaa iyada xataa waaxid ba ha ahaadee dadaa isku qalda marka meeshaas ayb oo yacnii qofka qofka sheekhiisa qofka uu gooyo ama uu jarxiyo ama uu wax ka sheego haddaan wax laga sheegin ama la khilaafo wuxuu u haystaa marka xadiid in la khilaafay oo kale ahbaar ma ah ninkan waxuu wax ku jarciyo waa ijtihaadkiisa khada iyo sawaabuna u yahay asal ayuu halis u yahay waa laga tegi karaa nacam waana la qaadan karaa ayb jarxigu haddii maanic min mawaanicihi uu yimaadana waa laga tegaa isana mararka qaar jarxigu mawaanicuu yeelo karaa mawaanicdiisa waxaa ka mida in uusan u soo bixinba qaabkii jarxiga inaan u soo bixinba maalan culimmadii oo hadlaysaa nin baa la jarxinayaa maalan hadal jarxi daahirkiis u muuqdaa lagu tuuray laakiin jarxi maba loo jeedaba markaas kaftanaa laga wadaa waa dhici jirtay ama waxaaba laga wadaa yacnii eh, zajri iyo kale laga wadaa wax uu sameeyo kaleo marka in laga zajriya la rabo kale taasoo kale lama qaato idan jarxi lagama dhigto ayb waxyaabahaasoo kale marka mawaaniculjarxi iyay ku sheegaan waxaa ka mida sahwiga owhaam ninkan markii la yidhi sheeg waxaad wax ku jarxisay asa ismoodsiiyedad baa marka a'immadii hore nin ka mida wuxuu wax ku jarxiyey fulaan maxaa ku jarxisaa layidhi ninkaa wuxuu yidhi waxaan arkay isagoo hebel ka warinayo ee hebel waa ka wariyey maxaa diidaya inuu hebel ka wariyo wuxuu yidhi hebel iyo aniga waa isla joognay masaraan wada joognay ninkaasina waa soo maray masar haddii uu hebel wax ka maqlay anaa ogaa lahayo oo ii sheegi lahayo kaas camal marka isaga ismoodsiiyey waxba wax lagu jarxiya maaha hebelkan inuusa kuu sheegin waa dhici kartaa waxyaabaha waxaa ka mid a ah, wax aan jarxiba ahaynba inuu wax ku jarxiyo oo qofkii maalan eh, eh, nin waxaa jiray marka eh, nin buu jarxiyey minhaal bnu camrin ayuu jarxiyey maxaa ku jarxisaa la yidhi waxaan maqlay yuu yidhi samictu sawta dambuurin fii beytihi gurigiisaan waxaan ka maqlay gurbaan iyo waxaas jarxi ma ahan kaasoo kale inuusan jooginaaba laga yaabaa ixtimaala imaan kara wabluguma jarxin kara waxaa laga yaabaa jarxigu inuu ku yimid xanaaq dhex maray dartiis inuu diintii dhinaceedana soo gelshay labadooda wax dhex mareen maalan ama qofkood baa yani kan kale wax ku sameeyey kii marka jarxi inuu raaraadiyo inuu bilaabay kaasna in looma aabayeelo intaba culammada marka kutubta mudawalaadka oo ku sheegay macno marka in warkiisa loo radiyaa laga yaaba jaarixa macno in loo radiyaa laga yaaba hadalkiisa ayb waa arkaya marka dad oo bukhaari wax ka warinayo iyo muslim ay wax ka warinayaan oo haddana waa majru aad loo jarxiya arkayna dad ay jarxiyeen yani jarxi kasta maaha marka in la qaataa macnihiisu maaha ayb qofka jaarixana waxaa loo shardiyaa inuu yahay qof yacnii isaga iqa ah koow midda labaad waxaa weeyaan qof ahlu waraca inuu yahay ahlu taqwo ahlu waraca inuu yahay qofka haddaanu ahlu taqwo iyo warac ka celiyo qofkan inuu ku xadgudbo haddaysan jirin waxba lagama jarxi lagama qaadanayo imaamu dahabi tadkirat alxufaad sidaasuu sheegay waxaa kaloo laga rabaa sidoo kale qofku wax jarxinaayo inuu eh, inuu yaqaano asbaabta wax lagu jarxiyo an yakuuna caarifan biasbaab aljarxi haduusan aqoonin asbaabuljarxi maayo waxaa kaloo laga rabaa mutacasib inuusan ahayn ayb haddii uu tacasub badan yahay aqwaal ama furuuc ha noqoto ama usuul ha noqotee <clears throat> hadduu ku dabaqaayo caqiidadii iyo yani baabkan sax ma ah waxaa la rabaa yani caqiidada waa masale baab wax kale waay markaad caqiido ka hadlayso ninka haddaad doonto caqiidadiisa inay xun tahay ka hadal haddaad rabta laakiin baabu riwaaya marka la joogo maya iyo cilmiga kale marka laga hadlaya qofkan yani iqa ma yahay mase ma aha soo ibtidaac ku jira iqana ahaan karaa <clears throat> noqon karaa yani qof agga dabdigiisa iyo runsheegiisa iyo lagu kalsoon yahay waxyaabahaas marka waxay u yihiin in marka asbaabuljarxiga uu wax ka yaqaano way halkaa markuu leeyahay ayaa jarxiga hadduu ku ijtiha hadduu markaa ku gefana hal ajar uu leeyahay haddii kalena markaa uu sawaabka keenana laba ajar markaasaa la dhihi karaa wajuwiza aljarxu watacdiilu siyaanatan lishariicati ayb waxaan iyo marka baabkan iyo waxaa laysku qasay abwaab fara badan markaasaa marka mashaakil fara badan uu ka jiraanayb oo aad arkay marka qof wax aan baabkan iyo baabaan islahayn iyo qofku markuu marka laga celiyana uu leeyahay culimmadii horeba waxaa jarxi jireen jarxi tadiilku waa jira xantaas waa bannaan tahay yay u bannaan tahay iyo maxay ku bannaan tahay ima la dhahay wayajibu cala almutakalimi fiihi qofka kaa ka hadlayo cala almutakalimi midka ka hadlayo korkiisa waxaa waajib ku ah fiihi jarxiga iyo tacdiilka atahabutu inuu iska hubsado fudayd iyo lama rabaa inuu iska hubsado qof baa wax usoo sheegayo horow ka jarxina asalku in wax la tahabudo la hubsado ayb wuxuu ku leeyahay qofkan ii soo sheegaan aniga ku kalsoonahay inuu run sheego <clears throat> oo yani iqanimadiisaan ku kalsoonahay haddii la baarana iqa xataa ma aha qofka saw iqada u haysto waa kooxdiisa mar hadduu kooxdiisa yahay iqo u haystaa waxay usoo sheegaan baaas lama rabafaqad akhda'a waxaa gafay hayru waaxidin mid wax ka badan bijarxihim buu ku gafay bimaa laa yajraxu wax aan wax dhaawacayn yuu ugu gafay marka in layska ilaaliyo ayb imaamu ibnu daqiiq ilciida waxaa laga hayaa kelmad oo ikhtiraax uu ku dhigayo yaab badan oo wuxuu yidhi wuxuu yidhi jarxiga iyo tacdiilka isagoo ka hadlaayo waa acraadu اlmuslimiina xufraة min xufar الnaar waqafa calى shafiiriha طaa'ifataani min الnaas alculamaء wاlxukaam ayb culimmada iyo dadka xukumo qowdaadda ah baa dul istaagay godkaas naareed marka qofka ka hadlahay xukaamta iyagu qaadigu dad shahaadadiis iyo markhaatidiisoo celinaya kan markhaati ma gala soco laabo hadhow dadkii waa ku dhex faafay ninkii hebel ahaa qaaligii baa markhaatidiisa diiday markhaati ma galaa laleeyahay haddii marka uunan is-ilaalinin khatar waay qofka cirbigiisa halis u yahay dadkan iyaguna marka cilmiga ka hadla iyaguna jarxigii iyo tacdiilkii iyo waxaasay ka hadlayaan wataqadamad axkaamuhu way soo hormartay fi اaali wاlcishriin iyay ku soo hormartay wabilahi towfiiq sal اl slm alى nabiyina mxamedi wclى ali sabi